facalta ma tahwaahu taqulu qad zurtuka khawfa shari waqustu fi lbaxri ibtigaaa duri wain jaraa hadduu ku dureersado nudquka hadalkaagu aada ku hadashay bilmafcuuli lahu dartii ka wax loo sameeyey hadduu ku dureersado fansibhu mafcuulkaa nasbi bilficli ficilkii ku nasbi alado aladii ficilkaasoo qad facalahu lfaacilu faacilkuu sameeyey wahwa mafcuulkaasi lacamrii ilaaha cimrigay siiyey baan ku dhaartaye masdarun masdar weeye fii nafsihi naftiisu masdar u yahay laakinase jinsa alficli ficilka jinsigiisu gayru jinsihi noociisi noocaan ahayn weeye wa gaalibu laxwaali axwaasha inteeda badanna an taraaha waa inaad aragto jawaaban isagoo jawaab u aha lima maxay baad facalta u samaysay maa tahwaahu waxaad doonaysay taquulu waxaad odhanaysaa qad zurtuka waan ku soo ziyaartay khawfa shari oo maxaad ii soo ziyaaratay khawfa shari dhibkaaga ka baqiisa waqustu waxaan dhuumbaday fi lbaxri badda dhexdeeda oo maxaad u dhuumbatay ibtiqaa'a duri jawhar dalabkeed macdan baan u doontay baabulmafcuuli lahu baabulmafcuuli kii la sameeyey buu baab u yahay lahu isaga loo sameeyey dartii mafcuulkan saddex magac buu leeyahay mafcuulu lahu waa la yidhaahdaa mafcuulu min ajlihina waa la yidhaahdaa mafcuulu liajlihina waa la yidhaahdaa saddexdoona waa isku mido waa ka dartii loo sameeyey maxaa la dhahaa mafcuulkan waa mafcuulka faacilku ficilka uu sameeyey uu u sameeyey isaga dartii matalanba mafcuul kolka la dhaho waa wax la sameeyey mafcuulkani wuxuu caan ku yahay ficilkii isagu uu ka dhashay mafcuulkani baa sababta loo sameeyey baa isaga dartii ah isagii baa ka dhalanay isagaa cilla waa cilla masderkani waa cillo waxaa kaloo la yidhaahdaa waa masderka qalbiga ka dhaca ee wixii dhacay cillo u ah ee la wadaagay xagga waqtiga iyo xagga faacilka walow taqdiiran ba ha ahaado tilmaantii runtii waa kaa wlmasdar wahuwa almasdaru alqalbiyu alfadla almucallilu lixadaثin shaarakahu fi الzamani wاlfaacili walow taqdiiran baa la dhahaa mafcuulkan mafcuulu liajlihi ah shan shardi buu leeyahay shan shardi ayuu leeyahay mafcuulkani ko mafcuulkan sida inoogu imaan doonta masder weeye horta lacamri fahwa masderun ka horta waa inuu masder yahay waxaa ku baxay wixii aan masder ahayn oo dhan ismuul-jinsiga iyo matalanba ji'tuka asamna walcasala ji'tuka waan kuu imid assamna soog baan kuula imid iyo walcasal malab baan kuula imid labadu waa nasbisan hadda waxaa la odhanayaa mafcuulu liajlihi laa maxaa yeelay waa ismu cayn baa la dhaha kan cayn buu magac u yahay waxaan muuqda laakiin ma aha maxay masder ma aha midkoodna labo masderkaasi waa inuu qalbi yahay waa inuu yahay wax qalbiga ka dhaca carabka iyo gacmaha iyo xubnaha wax jawaarixda ka dhaca waa inuusan ahayn waxaa ku baxay halkaana matalan waxaad tidhi ji'tuka qiraa'atan lilcilmi ji'tuka waxaan kuugu imid qiraa'atan aqrin oo lilcilmi cilmiga aan ku aqrinaya baan kuugu imid waa odhanaya mafcuul liajlihi maya tilmaantiisa labaad waxay ahayd waa inuu ka dhaco qalbiga aqrintu waxay ka dhacdaa marka carabkay ka dhacdaa matalanba ma odhan kartid ji'tuka qatlan lilkaafiri waxaan kuugu imid dil aan dilaya gaalka waa ciladii hadda oo mafcuulka la sameeyey sababta uu ka dhashay waa ficilka laftiisa laakiin wuxuu ku dhacay dilku meeshuu ka yimaado waa xaggee waa gacanta tilmaantiisuuna maxay ahayd waa inuu qalbiga ka dhaco tilmaanta saddexaad an yakuuna fadla waa inuu shay dheeri a yahay maxaa ku baxay halka wax walboo cumdo ah oon hadalka laga goyn karin baa ku baxay matalanba xasalat liya aragba doonid baa ii xasishay waa cilo laakin fadl ma hadalku waa marfuuc kulli marfuuc o dhanna waa maxay waa fadla lama goyn karo afar an yakuna mucallilan lilxadai waxaan dhacay waa inuu yahay wax cilaynhaya waxaa ku baxay wixii aan ahayn cilo oo dhan waa mafaacishii kaloo dhan mafcuulkii caadiga ahaa matalan ba darabtu zaydan oo kale darabtu waxaan garaacay zaydan baan garaacay zayd baan garaacay waa mafcuul laakiin lama odhan karo waa mafcuulu liajlihi sababtu waa maxay cillo ma aha waa shardiga afraad shardiga shanaade uu leeyahay waa in uu la wadaago faacilka waxaan uu sameeyey xagga waktiga waa inuu kula wadaago xagga zamanka waa inuu kula wadaago samayntana waa inuu kula wadaago hal meel ah waa inay samayntu ka timaado waqtiga wax la sameeyeyna waa inuu la wadaago laba waqti oo kala bedelan waa inaan ahayn haddii faacilka iyo ficilku laba ay kala noqdaan mafcuul ma noqon karo hadday waqtiga isku garamaraaan oo midna shali la samey midna maanta la sameeyeyna mafcuul lama odhan karo matal mithaal taahabtu lyawma asafara hadan baa tiri maanta waxaan u diyaargaroobay asafara qadan berri inaan safro balada u fiirsado diyaargarowga iyo safarku ma isku maalin buu dhacay maanta ha diyaargarowday laakiin safarku goor mu dhacayaa berri buu dhacayaa maxay isku khilaafeen faacilkii waa isku mid oo mid waliba waa safarka laakiin waxay isku khilaafeen oyna mushaarako ka samaynin maxay xagga zamankii talanba faacilkii isagoon la wadaagin waa maxay ji'tuka maxabataka iyaaya warniyo waxaan kuugu imid jacaylka aad aniga i jeceshahay haddii lafdigaa la odhan lahaa ji'tuka maxabatan iyaaka saxbay ahaan lahayd waxaad tihi ji'tuka waxaan kuugu imid maxabataka jacaylka aad ijeceshahay iyaaya ani aada ijeceshahay ninka yimid majii'a imaatinka ficilkii imaatinka ahaa iyo ninka wax jeclaaday ma isku midba maya leanna waxaa tidhi waan kuu imid imaatinku waa adiga faacilka la sameeyey adu waxaad samaysay imaatinka cillada masderkan kadeetana waxay ahayd maxay sababta aad ugu timid waa jacaylka ninkan kadeeta aad jecesha uu ku jecel yahay laakiin jacaylkum aduu kaa yimid isagu ka yimid isagu ka yimid adigana waxaa kaa yimid socodkii ninkan kalena maxaa ka yimid jacaylkiibaa ka yimid waa inuu xagga faacilka kuwa ay ku wadaagaan kii hore miaalka hore wuxuu ahaa zamanka isku khilaafeen kanna waa maxay isku khilaafeen faacilka shardiga shanaad wuxuu ahaa laabudda waa inay wadaagaan waxaan la sameeyey ka sameeyey xagga waktiga iyo ka sameeyey laftiisaba waa inay wadaagaan ayib waxaa halkaa isaguna ku baxay yuriikum lbarqa khawfan wa amacan oo kaleeto halkaa ku baxay shantaa tilmaamood wixii laga helaba waxaa la yidhahdaa mafcuulu lahu mafcuulu liajli mafcuul min ajli shantaas shardi marka hayso mithaalkun baad hadda ku hadhay marka wa in jaraa hadduu ku dureero nudquka hadalkaagu bilmafcuuli lahu hadduu ku dureero oo waxaan aad ka hadlayso uu yahay mafcuulu liajlihi fansibhu mafcuulkaa nasbi halkaa muxuu ku sheegay xukunkiisu waa maxay waa nasbo leannahu shardigiisa waxaa kamid ah waa inuu fadlan yahay waa ko bilficili ficilkii ku nasbi alladii kaasoo qad facalahu lfaacilu baa meesha ku jirta faacilku uu sameeyey laabudda waxaa lagu nasbinayaa waa ficilka uu faacilku sameeyey baa lagu nasbin waa kaynu lahayn waa inay wadaagaan xagga waktiga iyo xagga faacilka labada waa inay wadaagaan wa huwa damiirkaas xaguu noqonayaa aqrabu madkuur waa mafcuulu lijlihigii lacamri ilaaha cimriga isiiye baan ku dhaartay eh masderun masder weeye fii nafsihi naftiisa shardigii koobaad maxaynu nihi laabudda waa inuu yahay an yakuna masderan waa inuu yahay qalbiyan waa inuu yahay waa kaynu nihi mafcuulkan mafcuulu liajliha dhaar allah waxaan ku maray buui waaba masderba laftiisaaba masder ah haddee masder waynu soo maray e eh, maxay ugu celisa marka se lagu noqoye jinsa alficli ficilka noociisu hayru jinsihi masderkiisa noociisa noocaan ahayn weeye waa is masderkiisa garanaysaan wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay horta mafcuulken waa masder su-aal baa marka meeshaa ku jirto waxaa weeye masder waaban soo maray maxaad iigu celisay laakiin masderka ficilkiisu xuruftiisu inuu wato soo ma ahayn waxaa islahaa markaa ficilka iyo masderka darabtu darban soo ahayn laakiin buu ihi mafcuulkan kadeeta masderkan kadeetaay allah baan ku dhaartay e masderka noociisii noocaan ahayn weeye xataa xuruuftii barhkeed ma wato oo ma noqon karo xataa mafcuul mutlaq markaa ma noqon karo ayib halkaa waxaa laga qaatay horta waa masder laakiin masder ha ahaade ee masderku laabudda ficilkiisa inuu ka yimaaduu ahaadaa mafcuulkan mafcuulu liajlihiga ee masderkii mafcuulkani ficilkiisi kama yimaade nooc kalu ka yimaadaa halka waxaa laga qaatay ma wadaagi karaan xagga ficilka masderkan iyo ficilkii ma wadaagi karaan faacilka sameeye wa haalibu laxwaali axwaasha inteeda badanna waa iska laqwi hadalkani waxba kama jiro wa haalibu laxwaali axwaasha inta badan an taraahu waa inaad aragto jawaaba lima lima inuu jawaabu yahay limadii istifhaamkaad inta badan mafcuulkan kadeeta jawaab buu u suubadaa lima lima oo su-aal ah lima maxay baad facalta u samaysay maa tahwaahu waxaad doonayso meeshan teeta wuxuu ka wadaagi doonaa baabka kan ku xigi doona ka kusii xiga oo ah xaalada waa su-aal wuxuu yidhi waxa kaleeto oo intiisa badan uu ku yimaadaa jawaab buu u noqdaa lima tilmaantiisiibaaban ka soo fahmnay hadalka leanna mafcuulu lijlii buuba ahaaba isaga darti wax loo sameeyey war maxaad u samaysay dee darteed saa darteed maxaad u garaacday kas baan u garaacay war maxaad u garaacday waxbuu iga xaday war maxaad u garaacday waa necbahay war maxaad u gara cilluuba kolkii horeba aha isagaba cillo ahaaba marka hadalkan inuu waxba ku celiyo mithaal ma aha sax ah in mithaal marka mithaalka bas ay qad zurtuka waan ku ziyaartay sharka biqitaankeeda wuxuu kuhi waan ku ziyaartay baa tihi niyo meesha maxaa ku jira wuxuu yihi waa inuu u suubado jawaab lima war maxaad ii ziyaaratay waa lima maxaad iisoo ziyaaratay nin inkaar qaba waa tahay koofo shari sharkaa ka baqaya haddaanan ku soo ziyaaranin waad ii la dagaalamaysaa dad baa jira mogta eed badan un maxaad iigu imaan weyday maxaad ii goysay maana kuugu imanin jacayl aan ku jeclahay laakiin dhibkaaga cararan ka cararaya baan kusoo booqday taquul waxaad odhanaysaa qad zurtuka qad xaqiiqe eh zurtuka waxaan ku ziyaartay khawfa shari sharka baqitaanki aw masterkii hadda khawfa u fiirsa hadda zurtuka waan ku ziyaartay ficilkii wax dhaliyey waa maxay waa ziyaarada masderkiisu waxay ahayd zurtuka ziyaaratan laakiin wuxuu noqday zurtuka khawfan khaafa yakaaf khawfan masderku wuxuu ka yimid khaafa ficilkii wax dhaliyeyna waa maxay waa zaara isku nooc baa marka laakina jinsa alficili hayr jinsi buu ku soo garanaysaan dayib wuxuu ku uhi waan ku soo siyaartay anoo sharkaaga ka baqahaya waqustu waxaan dhuumbaday fi lbaxri badda dhexdeedaan dhuumbaday oon mukhuurtay ibtiqaa'a durri jawar aanu deedayan haya wuxuu ihi waxaan galay badda oon mukhuurtay su-aal meesha ku jirta war badda maxaad u mukhuuratay waxaan ka baqayey waxaan daydayhayey maxay jawhar macdan baan doontay inaad badda dhexdeeda wax ka soo helo soo soo jirin badda xeebtay ku aroorta berina wax soo caarida iyo waaban dhex galay anuu kalluun u raadso argawsato muxuu ahay u raadso sanduuqyo inaad kala soo dhexbaxdo u raadso jawhar cambar kala soo bax wax alla waxaad rabto kala soo bax badda dhexdeeda waxaan u raadsaday khayr baan u doontay khayr baan u doontay meereer baa ku jirto caqiide ahaan xoogaha muxadisiintu ayna jeclayn waa maxay wuxuu uhi kolkuu tilmaamaya wain jaraa nudquka bilmafcuuli laa fansibu bilficli aladi qad facala wahwa licamrii masdarun dhaartaas haddii la dhaaranhayo maxaa lagu dhaaran karaa un ilahin baa lagu dhaaran karaa kelmaddani waxay ku noqotay culimada laf dhuun gashay xataa cid ku dhaaran ma jirto kelmaddan marka waxaa la isku hayaa ma lagu dhaaran karaa ilmulxadiidka mesa kaga jirin male lacamri ma lagu dhaaran karaa kelmaddan waxay yidhaahdeen labay culimadu isugu khilaafeen hadalkan horta waa mutafaq ilaahay waxaan ahayn ama ilma ilaahay tilmaantaan horta laguma dhaaran karo hadduu khaaliqu dhaarto wax la wax rabo ku dhaaran karaa wshamsi waduxaaha wlqamari wanafsi wuxuu rabo ilahay ku dhaartaa laakiin addoonku wuxuu ku dhaaran karaa un bas man kana xaalifan falyaxlif billahi ilahay bu ku dhaaran karaa lacamrina waa maxay waa cimrigayga dhaarta waxay noqonaysaa waxaan ku dhaartay cimrigayga labay marka culimadu isugu khilaafeen jawaabta ay ka bixin lahaayeen hadalka bushigiisa oo waa maxay lacamri in la yidhaahdo horta cumriga yaa bixiya ilaahay oo waa maxay biladii camaranii ilaaha cumriga isiiya baan ku dhaartay sax marka hadalkama noolo oo marka wax lagu dhaaran waa maxay waa ilaahay iyo bacdilculama l rag waaweyn sida mareeno in la yidhahdo hadalkani lagama wado cimriga dhaareh waa kelimatun jarad calaa alsinati alcarab wa kelmadun carabtu iska isticmaali jireenun taribad iyo daakog nabi maxamed weligi qof ma habaarin laakiin rasulku wuxu uri sala allahu alay wasalam fadfar bidaati diini taribat yadaaka caqra waa kii caaisha ku lahaa nabigu sala allahu alay wasalam caqra xalqa cabdullaahi bn abi bakr waa ku ku eh, mxuu aha abi bakar waa ku aabihii ku yidhi habeenkii yar xanaaqay martida jadacaka allahu anfaka ilahay sanka ha kaa gooyo waa xoogaa wa libax kuqaad oo kaleeto aa ku kuqaadi lagu qabay iyo waxba kama wedid in la qaadi iyo in libax qabti iyo ilmahay baad ku leedahay war nagata tag gablani inkaari kugu dhacday wax aad aad ka leedahay ba may hadalka un baa un iskaga dareersaday marka labadaa hadal baa ku jiro in la yidhahdo kelmad un dadka iskaga dureersatay iyo in la yidhaahdo waxa laga wada ilaaha cimriga isiiyey baan ku dhaartay ibnu cuthaymiin baa kamid a dadka ku taagsan waa hadalun carabtu ay iska odhan jirtay mafcuulkani marka waa dhib yar yahay intaa marka isaga aan kaga tagno ayib baabulmafcuuli macahu kanna waxaa la yidhahdaa mafcuulu macahu baa la yidhahdaa kanna waxaa weeye xuruuftii xurufulcadafka markaynu kusoo jiray waawdii la odhan jiray waawul maciya soo garan maysaan labada kelmadood ee la isku cadfay labada kelmadood ee la isku cadfay waa wowgii maca jirtay saa darteed mafcuul kolkeed waxaad garanaysaa weligii inuusan kan qasab ahaynba in la nasbiyo sababtu waa maxay waay ku waxay ku xidhan tahay waxa lagu cadfay wowdu waa inay tahay bimacnaa waawulmaciya waa inan wawlqasam ahayn waa inaysan macno kale ku tusaynin waa inay wowdu tahay waawlmaciya waa inay tahay nuxaadu mafaaciisha markay tirinhayaan caado waxay ka dhigteen weligood mafcuulka inay ugu dambaysiiyaan weligii mafaaciisha mafcuulkana ugu dambeeya sababtu waa maxay ugu dambaysiiyeen laba ciladood darteed ko mafcuulkan kadeeta weligii lama heri karo allahuma in xarab isaga iyo ficilka wax sameeye udhexeeya la helo mooye waa wowga laakiin mafaaciisha kale o dhan uma baahna isaga waxba xarafa uma baahno matalan haddaad tirahdo darabtu zaydan baan garaacay zaydan muxuu u baahan yahay waxba uma baahno wa zaydan bizaydin xaraf uma baahno isagoo xaraf u bahan weli waa wowgaas la-aantiisa ma dhici karto labo mafaaciisha kaleoo dhan waa qiyaas bitifaaq isaga laakiin khilaaf baa ku jira waa shaad iyo waa qiyaas sida saxda ah laakiin isaguna waa qiyaas labadaa cillo darteed bay gadaal usoo mariyeen gadaal usoo mariyeen waxaa isaga lagu tilmaamaa waa ismi sariixa oo dheeri ah oo la nasbiyey ama ficil baa nasbiya ama ficil wax shabaha wuxuuna daba dhacaa wow wowdaana musaaxabaa looga dan leeyahay shayga inay la saaxiibtay jumlaana ka hormarta ama ficiliye ah ama waa ismiyo laakiin macno ficil macno ficille inta aan kaga gudubna tilmaantiisa wain aqamta alwaawa fi lkalaami muqaama macfansi bilaa malaamin taqulu jaءa albardu wاljibaaba wasawat ilmiyaahu walakshaaba wamaa sanacta yaa fataa wasucda faqis calaa haadaa tusaadif rushda wuxuu ku yihi wain aqamta alwaawa wowda haddaad joojiso fi lkalaami hadalka dhexdiisa muqaama maca maca meesheedii mac waxaa loo yidhi waa daruuratu shicr meeshaad maca ka dhihi lahayd la jirankeed baad wowga u isticmaasho wowdu waa bimacna almaciya fansib waxaad nasbisaa mafcuulka ka dambeeya waa ismiga ka dambeeya marka muxuu noqonayaa mafcuulu macahu bilaa malaamin dagaal la-aan qasab ma ah laakiin way ku banaan tahay taquul waxaad dhan mithaalki waa kan jaa-a waxaa yimid albardu qabowgii baa yimid waljabaaba wa macal jabaaba beerta markii la goynhayey ama beerta markii la bacriminhayey wastawat ilmiyaahu biyihii baa kor noqday walakhshaaba wawdaas waa maxay waa bimacna maca wa maca alakhshaaba qoriga qoryaha lagu cabiro macooda bay kor noqdeen wamaa sanacta maxaad ku samaysay yaa fataa wiilow wa sucdaa hamoodin cadaf wa maca sucda gabadhii sucdo la odhan jiray maxaad ku samaysay yaa jeclaan jirtay faqis qiyaasa buu ihi calaa haadaa kan aan ku mithaaliyey de saddexdaa mithaal baan ku mithaaliyey inta kalena tusaadif waxaad haleelaysaa rushdan hanuun in ragaad noqonaysaa naxwada yaqaana musanifku wuxuu yidhi isagoo tilmaamaya mafcuulu macahu wax la yidhaahdo haddaad istaajiso buuri ka iweydiinayo naxwada hadalka dhexdiisa wow wowdaasoo bimacna musaaxabo ah waxaa ku baxday wax alla wixii aan wow ahayn haddaad hadalka dhexdiisa meeshii maca aad isticmaali lahayd wow soo qaadato wowdaasna bimacna maciye musaaxaba ay tahay ismiga wowgaa ka dambeeya kordhig hadalku waaba dhammaadayba garan waayo maaha i miaalun taqulu waxaad odhan jaaa alamiiru amiirkii baa yimid haye weg waaka wljibaaba wa maca aljibaaba goynta maceedi buu yimid haddaba fiirso hadda wowgii waan la imid kolkaan idhi jaaa alamiiru kalaamkaa markaan ku hadlay jaaahu hadda kalaam dhamaystiran waa ficli faacil jaaa alamiiru amiirkii baa yimid hadalkii kolkuu kalaamkaygii u dhamaystirma waxaan hi walja wowgaasaan wowgaa waxaan ka wadaa waa waaw ismiga la kordhigaya marka waa kee waa aljabaaba aljabab marka nasbi aljabaaba nasbi maxaa marka lagu nasbin ficilkaa hore ee jaa-a baa lagu nasbinayaa rag ducafaaba waxay qabaan wowga laftiisa nasbiya waxba kama jiro sababto a ah wowga hadduu nasbin lahaa waxaa ka dhalan lahayd xuruufta caamilada ee shaqaysa waxaa la xidhiidhi kara damiir baa la xidhiidhi kara bika iyo bihi iyo lahu baa la odhan karaa marka wow bal la xidhiidhi damiir waka iyo waki iyo ma dhihi karta wata iyo weligaa ma dhihi kartid ma dhihi kartid hadaba ismiga jibaaba ah kordhig haddaba aljibaaba hadda waa mafcuulu macahu baa la odhanhayaa mafcuulu macahu wowgiina wakaa ugu wata jibaaba marka waa maxay jabku waa bimaca alqadci waagoyn weeyaan waa beerta timirta waktiga midhaheeda la goosanaya ma aha waa marka beer timirta la bacriminhayo qabowga waqtiga qabowga ah xagaagi miya tijaalkeed marka qabowga wadamadan carabta waqtiga qabowga abaa beerta la bacrimiyaa ubixii baa laga soo goynayaa geedka ninka ee timirta ah ubixii kale waxaa la saarayaa geedka dhadigoodka ee timirta ah oo kale labo oo rag dumar baa la yidhi bahalkaas geedka timirta wastawat ilmiyaahu biyihii baa ekaaday wal akhshaaba haye wa macal akshaaba qoryaha macooda kana waxa weeye biyaha matalanba waxaa jira kolkii la cabirahayo biyaha berkadaha lagu shubo oo kaleeto ama biyahanba dee injineerba nala joogee biyahan kolka la rabo cumqigoodu iyo intay jiraan iyo intay la egyihiin iyo cabir la dhex dhiga baa jira ah, cabirka waxaa lagu garanayaa biyuhu intay marahayaan biyuhu intay marayaan baa lagu garanaya marka lambaruu leeyahay marka hadda waxa uu ka wada wal akhshaaba qoryaha daadxoorta ee wata ma aha waa biyaha qoriga la dhex qotaminayo lagu cabirahayo macnaha meeshay marayaan biyuhu intay yar yihiin iyo inay badan yihiin lagu garanhayo weeyaan wamaa sanacta maxaad samaysay yaa fataawiilo wasacda wa sucda gabadhii sucda loo maxaad ku samaysay gabadhii horta sucda la odhan jiray saxaabada miyaad eriday miyaad guursatay maxaad ku samaysay wa sucda wa maca sucda weeye saddex mithaal soo siinin faqis qiyaaso calaa hada kan tusaadif waxaad haleelaysaa rushdan hanuun baad haleelaysaa horta baabkani waa gaaban yahay laakiin u kaadiya wuxuu ku yihi musanifku wow ismiga kalaam markaad la timaado bacda alwaaw wowguna waawlmaciye ay tahay ismiga ka dambeeya kordhig kordhigaasi qasab ma aha marna waa la kordhigayaa marna waa la hoos dhigayaa marna waa la godayaa hadduu raban waaba ja tarafayn ismiga wowda daba dhacay shan xaalo horta waa mid oo yaroo qaaciide ah ismiga wowgaa daba dhacay musanifku inta aanu kaga tego adiga nasbi uu ku yidhi intaasi waa ardayga waa soo dhaweynti waa bilowga laakiin ismigaasi shan xaalo waa midun imaa inuu u suubado horta shantaas baan laba u kala jaraynaa saddex xaalo iswadata iyo laba dhinaca inuu u suubado inuu mafcuulu macahu noqdo iyo inuusan usuubanin labadaasaan u kala qaadnay shantiisi xaalo inuu noqdo mafcuulu macahu iyo inuusan noqon karin mafcuulu macahu inuu noqon karo saddex xaalu leeyahay saddex xaal ayuu leeyahay ko inaadan hadalkan ama nasbinin ama godine aada marba fiiriso on waxa uu ku cadfan yahay bas jaa alamiiru waaljaysha jaa waa yimid alamiiru amiirkii baa yimid waaljaysha maca aljeysh baa markaa la nasbinaya waxaa lagu nasbinayaa waa mafcuulu macahu haddaad rabtana waad godaysaa oo xaggeed u godaysaa waxaad ku cadfaysaa alamiiru jaa waxaa yimid alamiiru amiirkii baa yimid bal hadduu fiirso laba kugu banaan wuu u badaa hadda mafcuul inuu noqdo waxaa odhan kartaa jaa alamiiru waaljeysha mafcuul macahu markaa ku nasbisay inaad goddo oo waxaad ku godaysaa waxaad ku cadaftay alamiiru jaa waxaa yimid alamiiru waaljeyshu ciidankiina waa yimid leannu ciidanku maxay la socdaan markasta kasta amiirkooda labadaas waxaa xoog badan in la godo la haha alamiiru ba xoog badan kaasaa xoog badan waaljeyshu runhaa ja alamiiru waaljeyshu marka waxaan iska tuuray mafcuulkii fadlada waxaan qaadanay inaan ku cadafno hadalka cumdaha alamiiru ah lannahu waa siduu asalku aha wax dacfi oo lafdiga ka imaan karana ma jiro naxwadana wax ka imaan kara ma jiro waa baababka ugu dambeeya ee qofka la baro markii uu galaaska ugu sarreeya noqdo khulaasadaan ku gaadhi doonaa waalcadfu in yakun bilaa dacfin axaq buu odhan doonaa ibnu maalik dacfi inaad cadaftabaa xoog badan hadduusan wax dacfi ka imaan haynin kow in la nasbiyabaa xoog badan mafcuulka kii usuu baday kaa maxaynu nihi in la godo baa xoog badan in la nasbiyabaa haddana xoog badan waa xaalada labaad oo lagu nasbiya markaa mafcuul macahu term waxaa tidhi qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydan zayd maciisan istaagay sababtu waa maxay waa mafcuulu macahu haddaad rabtana waad godaysaa oo maxaad ku cadfaysaa qumtu damiirkaasaad ku cadfaysaa waa faacil ilan sooma qumtu waan istaagay aniga iyo wa zaydun zaydna waa istaagay laakiin labada yaa xoog badan wazaydan inaad tidhaahdo ood ka dhigta maxay mafcuul aad ka dhigto maxaa yeelay dacfi baa ka imaan ka imaan karo haddaad isku cadafto damiirka damiiru rafciga ee mutasilka ah bilaa faslin in wax lagu cadfo waa daciif wa daciif kaana khulaasadaan ku gaari doonaa ibn malik insha allahu tacaala wa nasbu mukhtaarun ladaa cadfi nasaq buu odhan doonaa soo ma jeedid nasbuhu ayaa la doortay haddii cadfu nasaqi daciifu noqdo cadfu nasaqi uu noqdo maxay daciifu noqdo xaaladda saddexaad wujubu nasba in la nasbiya baa waajib noqonaya saddexdaas waa saddexda usuubanaya maxay mafcuulnimada matalan ba istawa almaa walkhashaba waa tilmaankeen tilmaanteeni hadda biyi baa ekaaday walkhashaba maca alkhashaba weligaa ma odhan kartid istawa almaau walkhashabu liannahu u fiirso labada hadal haddaad isku cadafto mactuufka iyo mactuufu caleyhi xukunkay wadaagi jireen soo maaha qorigani wuu kor noqday lakin biyuhi miyay kor noqdeen ma kor noqonin ayib waxay markaa keenaysaa haddaad isku cadafto biyuhuna kor bay u kaceen qorigana kor buu ukacay lakin qoriga weeye waxaa la qotamiyey saddex ala kaa ka timid soo maa saddexaas waa maxay rujxaanu rujxaanu rafca rujxaanu nasba iyo wujubu nasb saddexdaasa ka timid qaybta labaad ismigan bacda alwaaw daba dhacay inuusan mafcuul maahu inuu noqdaba usuubanin laftiisaan laba qabeed baan usan kala qaadaynaa ko ilaa cadfadaa markaa waajib noqonaysa oo hadalka isaga ka horeeya lagu cadfo mafcuulnimo dhanba markaa isaga wuu ka baxay tlam waa maxay ishtaraka zaydun wa camrun zayd ninka odha camr baa wax wadaagay baa tidhi ma odhan kartid ishtaraka zaydun wa camran leanna danta aad leedahay waa maay waa macna ishtiraak haddaad kala goyso hadalkii waxaa isdiidaya maxay oo booski ka baxaya macnihii ishtiraaga ahbaa booski ka baxaya laabudda markaa waa inaad waa inaad isku cadafto waa inaad isku cadafto ayib wa kullu rajulin wadaycatu baa tihi nin walba iyo badeecadiisu waa islaazimaan nin walba injineering injineernimadiisu waa isku mid laakiin haddaad tidhaahdo ninkii injineerka iyo injineeriyaddii <laughs> ma suurtagal ba nin walba iyo xirfadiisu waa islaazimaan suurtagal ma jaaa zaydun wa camrun qablahu o bacdahu baa tidhi hebel baa yimid laakiin camarna wuu ka horreeyey ama gadaashiibuu yimid haddaad hadalkaa kala goysadu camran tidhaahdo zayd iyo camarkii wada yimid baa waxaa dhacaysa imaatinkood inuu kala go-o suurtagal markaa ma aha markaasoo kale waajib waxaa noqonaysa in la cadfo booska waxaa ka baxay markaa in la nasbiyo ka labaad cadafba uma suubado nasbana uma suubado midnaba uma suubado kaasinkaar buu qabaa inkaar buu qabaa kaas leanna culimadaaba isku khilaafsanbaba maxaa loo soo qadaraa kaas oo kale matalan waxa weeye waxaa tidhi calaftuhaa tibnan wa maaan baaridan xataa gadat hamaalata caynayha waxaa ka caamsankaa idaa ma barazna yawma wazajajna alxawaajiba walcuyuuna mas'alat lkuxli tii loo yaqiinay weeyaan mas'alat lkuxli mafcuulnimo kuma nisbin kartid oo ma suubado iskumana cadfi kartid oo isuma suubado matalan waxaa tidhi maxaa isdiidaya calaftuhaa dameerka waxaan siiyey oon quudiyey tibnan waago caws loa garan maysi caws iyo waa maa an biyo u fiirsada waxaa tidhi dameerkayga ama faraskayga waxaan cunsiiyey caws iyo biyo hadalkaas ma isku mid ba cawska waa la cunaa biyahana waa la cabaa soo ma jeedid hadalkan markii la fiiriya mafcuul maca ma noqon karo oo lama nasbin karo la iskumana cadfi karo oo laba shay islabaa la isku cadfaa suurtagal ma xukunka ma wadaagi karaan saasoo kale marka maxaa la odhanhayaa waxay dhaheen markaas oo kale bacd alculamaa waxay yidhahdeen ficil masdar ah oo meesha ka xadfan baa meesha ku jira qolana waxay dhaheen maya saas ma ahee meesha kuma jire ficil maxduufa ah baa loo soo xadfahayaa masder baa loo soo xadfi iyo ficil baa loo soo xadfi marka wuxuu noqon calaftuhaa maan soo ma ahayn calaftuhaa tibnan wa maan baaridan soo ma ahayn sharabtu waxaan waraabiyey maan biyo oo baaridan qabow sharibaad meesha ku jirta bay idhahdeen tii kale kuu timid idaa malgaaniyaatu barazna yawman wazajna alxawaajiba walcuyuuba cuyuuna gobaygaasi wuxuu noqonayaa idaa malgaaniyaatu gabdhaha heesaay barazna yawman maalin markay soo baxaan dumarka ciyaal suuqiinta ahaa ee lebiska xidhaay wazajajna alxawaajiba walcuyuuna ee ay xijibaha qorqoraan iyo indhaha labadan hadal horta mafcuul isuma noqon karaan oo xijibaha ma qori karo maxay kuxligu iskuma cadfi karo oo bal u fiirsada xijibta markay qoraan ay xiiraan bal indhahana la xiiro haddii xijibta waa la xiiraa waan garanay ma indhaha la xiiri karaa <laughs> lama xiiri karo maxay dhaheen meesha waxaa ku jira wazajajna alxawaajiba xijibaha ay xiiraan oo alcuyuuna walcuyuuna sooma walcuyuuna indhahana ay xiiraan suurtagal maaha wakaxalna alcuyuuna indhahana ay ku xilmarsadaan halkaasaa lala aadayaa bay idhahdeen shantaa xaalo wey saddex waxaynu nidhi wuxuu usuubadaa mafcuulu machu labana ooma suubada baynu nidhi ooma suubado mar waxaynu nidhi labadii mari uusan usuubanin marka saddexdii hore ugu dambayntii waxaanu ihi ismiga waawda wal waalmaciyada daba dhacay shan xaalo weeye saddex mar wuxuu usuu badaa mafcuulu macahu nasbana way marka koobaad nasbana way kuugu banaan tahay godaalow kuugu banaan yahay waxaa xoog badan godaalka marna waxa kuugu banaan sidii oo kaleeta nasbo iyo godaal waxaa xoog badan nasbada qasab waxaa noqonaysa mar in la nasbiyo waa markayna suurtagal ah in la isku cadfo saddex xaalo baan halka ku haynaa saddexdaa xaaloba markuu mafcuulnimo usuu bado labana mafcuulnimo uma bado labadaa mafcuul waxaynu nidhi mar waajib waxa in la cadfo sheeko kaleba ma jirto matalan ba jaa zaydun wa camru bayd waa markay ficilkiiy faacilkii isgara marayaan ila laabudda waxayd inay iswadaagaan soomaysan ahayn waa inuu isku ji jaa zaydun baa yimid wa camrun baa yimid ayib marna waxaynu nidhi waxbaa loo soo qadarayaa ama ficil ama masder inagu ficil baa loo soo qadaraya baynu qaadanay waa sida ay basriyiintu ay qabaan ila reer baynu nahay ayib waxaynu usoo qaadanay calaftuhaa maan calaftuhaa tibnan wa maan iyo wazajajna alxawaajiba walcuyuuna ficil baa meesha ku jira markaas liannahu caruskana waa la cunaa biyahana waa la cabaa indhahana waa la kuulaa xijibahana waa la qorqoraa lakin indha lama qori karo way kaa dhacday indhaha hadaad qorto sila msal adag wallah wa tacala